duuni illaahi alla ka sokay andaadan kuwo ilaahay lagala mid dhigaa andaadaasoo yuxibbuunahum ay jecel yihiin ka xubillaah allah la jeclaanshadiisa oo kale wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah aduu ilaaha yidhi man gabal yataqidu samaysanaa min duunillaahi allah ka sokay andaadan kuwo ilaahay lagala mid dhigaa andaad waa jamcu nidin nidkana waxaa la idhaha shayga shayga la midka ah oo u dhikanma marka ilaahayna wax u dhikanna ma jiro ilaa marka aayadaas wuxuu noogu sheegay qofku hadduu shay jeclaado jacaylka allah uu jecel yahay mid la mid ah arrintaas macnaheedu wuxuu yahay waa qof ilaahay shariik u sameeyey qofku hadduu shay jeclaado jacaylka uu allah jecel yahay mid la mid ah qofkaasu waa qof allah shariik u sameeyey oo ilaah u shariik yeelay jacaylkuna waa saddex jacaylku saddex nuuc weeye saddexda nuuc hal midoo ka mid ah aa shirki ah marka koowaad waxaaba loo qaybiyaa jacaylka laba loo qaybiyaa maxaba mushtaraka iyo maxaba khaasa waana inin dhigaa sharax maxabada marka koobaad labadaasa loo qaybiya maxaba mushtaraka iyo maxaba khaalisa ama maxaba khaasa siduu shara inin dhigaa maxabo oo la wadaagsado iyo maxabo khaas oo allaah u gaar ah maxabada mushtarakadaah la wadaagsado a saddex usii qaybsameen maxaba abiiciya maxabo ama jacayl dabeecadu keenaydo sida ka maxabat اljaa'ic liلطacaam wاdam'aan lilmaa qofka ooman biyo waa jecelya qofka gaajoon cunto waa jecelya dabeecaddaa keenayda maxabadaas mushtaraka la ma ahan weynaynna maba keentaba ayadoo weynayn kuma jirto shirkina ma ahan xaaraanna ma ahan maxabada nooca labaad ee mushtarakada ah waa maxabatu raxmatin wa ishfaaqin waa maxaba iyo jacayl ku dhisan naxariis iyo uturid qofkan waxaad u jeceshahay waad u turaydaa waad u naxariisan maxabatu raxma waa ishfaaqa la yidhaah ka maxabati lwaalidi liwaladi waa waalidka jacaylka uu caruurtiisa jecel yahoo kale maxabadaas oon raxmad uu u qabo iyo uturid uu u tura u jecel yahay shirki maahan nuuca saddexaadee maxaba mushtaraka waa maxabatu unsin wa ulfin waa maxabada ah isweheshi iyo isbarasho ka dhalatay sida labada qof ee isku shaqada jacaylka isjecel yihiin ganacsatada jacaylka isjecel yihiin ardada wax isla barata jacaylka isjecel yihiin walaalaha wada dhashay jacaylka isjecel yihiin maxabatu unsi wa ulfina la yidhaahdaa isbarasho jacayl ka dhasho weeye maxaba mushtaraka la yidhaahdaa jacaylkaasuna shirki ma ahan waana bannaan yahay dhaan xumaan laysku jeclaan saddexdaas markaa shirki maahan maxabada shirkigaa waxay tahay waa midii khaasada aheede ilaah u gaarka aheed haddii makhluuq la siiyo maxaba khaasa allay u gaarta umana suubato cid aanan la ahayn addoonku hadduu jeclaado cid aanaa allaah ahaynna waa qof ilaahay u shariig yeelay maxabadaas waxaa la idhaha maxabat alcubuudiya waxaa lagu yaqaanaa waxay wadataa laba shay oo aad iskaga soo jeeda laba shay oo waaweynay kulansataa labadaa shay waxay yihiin addullu waatacdiim isdullayn iyo weynayn labadaasay wadataa labadaas maxabo kastoo wadataa waa cibaado almaxabat اlcubuudiya ala ihahdaa almustalzima lidulli wاlkhuduuci wاtacdiim qofku hadduu shay jeclaado laakiin uusan weynaynayn ma caabudin sida aabbiis hooyadiis waa jecelyaha caruurka baariga waalidku caruurtuu dhalay waa jecelyahay laakiin weynayn kuma jirto iyo weynayn iyo isdullayn kuma jirto hadduu qofku shay isku dulleeyo laakiin uusan jeclayn ma caabudin qofkan cadowka xoog badanaa qabsaday madaxu ka garaacay waa isdullaynayan codka hoosuu dhigaa waxaas qabo hadduu waa booda waa qabana laakiin hoosuu ka lacnada ma caabudin ma ma caabudin laakiin labadoodu hadday isku darmaan oo shaygan qofku waa jeclaaday waa weynaynaa waa isku dullaynaa cibaado waxaan ahayn ma noqoto wax aan cibaado ahayn ma noqoto allah maxabada u gaarkaa ee maxaba khaasa ah waa almustalzimatu lidulli wاlkhuduuci wاtacdiim ama waa gaayat lxubi maca gaayati dulli jacaylka meesha ugu dambayda inaad gaadhsiido weynaynta iyo jacaylka isdullayna meesha ugu dambayda aad ka gaarto taas weeyaan waa maxaba weynayn iyo isdullayn wadata taas allaha iskale haddii cid aan allah ahayn la jeclaado midaas oo weynaynta iyo isdullayntu la socotana waa cibaado sidaas darteeda dadka qubuuraha caabuda awliyada jacayl noocaasay jecelyihin waa isku dullayna sidaas darteeda markuu qabrigiisa ag taagan yahay waa jarcina asaga dhaban waa lulana ilintu waa socotaa qalbigu waa xaweye waa walahooba laakiin markuu allah hor taaganya salaada tukana waa iska caadi bal qalbigiisu meelo kalu ka hayla qalbiga laba islama geli karaan allah weynayntiisa cid kale weynayntiisa maadaama uu cid kale qalbigiisa ku weyneeyo waxaa ka baxay qalbigiisa alla weynayntiisa markuu tukana waa iska dabiici laakiin markuu qabriga ag taagan yahay qalbigiisa wax kale kusoo dhici maaya waa welweli marka jacaylkaas allaha iskale cid kalena ma mudna wa min annaasi dadkiiu ka mid ahaadee man gabal yatakidu samaysana min duunilaahi alla ka sokay andaadan kuwo ilaahay lagala mid dhigaa andaadaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubillaah labaa ku bannaan ka xubilaahi waa masdaru mudaafun ilaa mafcuulihi faacilka labaa ku bannaan ka xubillaah ey ka xubihim ayaga jeclaanshadooda allaah ay jecel yihiin oo kale sanamyaalay samaystay inay jecel yihiin jinbay caabudaan ay jecel yihiin waxay caabudaan awliyoy jecel yihiin waa jecel marka waxay noqon markaas macnuhu ka xubbillaah ey ka xubbihim jacaylkooda allah ay jecel yihiin mid lamidahay amdaadana jecel yihiin shirki marka waxay ku dhaceen shirkun fi lmaxaba shirkun fi lmaxaba taasay ku dhaceen ilaahayna waa jecel yihiin midkiina waa jecel yihiin jacaylkiiyay shariig ku sameeyeen waana midda ay ka shallaayi doonaan gaaladu marka naarta la geliyo oo ilaahay cadaabkiisa geliyo tallaahi in kunnaa la fii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin waxay leeyiin dalaal cadaan ku sugnayn ilaahan ku dhaaranmaye waxaana dalaalkaas ku sugnayn markaan rabbulcaalamiin idinla simaynay id nusawiikum birabbi alcaalamiin waa midda gaalada ilaahay ku eedeeyey alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati wاlard wa jacala اظulumaati wاnnuur uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun qolada gaalowday rabbigooday kayrkiis la simayaan uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun rabbigood ay kayrkiis la simayaan waa taswiya fi lmaxaba laa fi lkhalqi warububiya waxay kala simayaan xagga jacaylka iyo weynaynta halkaasay kala simayaan tafsiirka labaadee aayadda qowlka labaadee mufasiriintu ku fasireen wuxuu yahay ka xubi illaah ka xubi lmu'miniina allah andaadooday jecel yihiin sida muminiintu allah u jecel yihiin ka xubi lmuminiina allah haddii marka sidaas la yidhaahdo allah inay ayagu jecel yihiin maba sheegin aayadda waa laba qowl qowlka hore weeyaan allah mushrikiintu waa jecelyihin sanabkiina waa jecelyihin qowlka dambena waxa weya mushrikiintu andaadooday jecel yihiin sida muminiintu allah u jecel yihiin markaas maba la sheeginba mada la sheegin inay jecel yihiin allah iyo wa qowlillaah allah qowlkiisa tacaala allah wuu sareeyaaye ilaa uu yidhi subxaana qulli nabiga suubano in kaana aabbaa'ukum aabbayaalkiin hadday yihiin wa abnaa'ukum wiilashiinna hadday yihiin wa ikhwaanukum walaalihiin hadday waaswaajukum xaasaskiinu hadday yihiin wa cashiiratukum qaraabadiinu hadday yihiin wa amwaalun maalyaal hadday yihiin maalyaalkoo iqtaraftumuuhaa aada shaqaysateen iyo wa tijaaratun ganacsi iyo badeeco tijaaradaasoo takshawna aad ka baqaydaan kasaadaha inay idinla fadhiisato idinka gadmi weydo idinka socon weydo iyo wa masaakinu guryo hadday yihiin guryahaasoo tardownaha aad raalli ka tihin inaad ku noolaataan axabba sideedaasu hadday yihiin axabba kuwa la jacayl badan yahay ilaykum idinka xaggiina loo jacayl badan yahay minallaahi allahna laga jecel yahay wa rasuuli rasuulkiisa laga jecel yahay wa jihaadin jihaadka laga jecel yahay fii sabiilihi allah jidkiisa lagu jihaado fatarabasuu suga xataa yatiya allahu intii allah kala imaana biamri amarkiisa oo waynu ku ciqaaba ciqaabkiisa intuu kala imaanaa suga wallaahu allah laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qoom alfaasiqiina daacada ilaahay ka baxay aayaddan marka fiiri allah subxaanahu wa tacaala dadka adduunyada iyo eelkooda jeclaada kana jeclaada allah iyo rasuulkiisa iyo amarka alle faasiqiinuu ku tilmaamay ciqaabna waa ugu goodiyey faasiqiinuu ku tilmaamay ciqaabna waa ugu goodiyey sababtuna waxay tahay allah qofku markuu jeclaado jacayl sax ah oo run ah, rasuulkiisana uu jeclaado sal اlahu calيه wasalam waxaa la rabaa wax kastoo allah jecel yahay inuu jeclaado wax walbana ka jeclaado jacaylkaas inuu run yahay in kalena waxay ku kala cabaan ilaah iyo rasuul shay ay amreen hadii iyo shay kale iska hor yimaadaan maalan adiga waxbaad jecesha allah iyo rasuulaa diideen haddii jacaylka all iyo rasuulaa jecesha uu run yahay waxa alla iyo rasuul diideen waa ka tagto naftaada awal waa jecleen laakiin alla iyo rasuulaa diideen hadeer waad caddaata soo ma haddii jacaylkaagu run yahay waa ka tagto wixii alla iyo rasuul diideen shaygaa naftaadu ma rabin laakiin alla iyo rasuula amreen jacaylka alla iyo rasuulaa jecesha hadduu run yahay waxa alla iyo rasuul amreen waa inaad qaadato ood fulido waa inaad laakiin ilaahi weyne subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay sideedan arimood iyo saddexdan dadka sideedda jecel saddexdanna ka jecel oo ah alla iyo rasuul iyo waxay amreen jihaadkiiya waa faasiqiin horta waxaana ilaahay ugu goodiyey ciqaab oo amarkan la sheega waa ciaab ciaab rawa lbukhaariyu wa muslim bukhaariya muslim waxay ka wariyeen can anasin ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi laa yuminu ma rumayna axadukum qof idinka mida ah. xataa akuuna ilaa aan anigu ahaado uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam axabba mid la jacayl badan yahay ilayhi asaga intii kaa ah. min waladihi caruurka uu dhalay wa waalidihi iyo waalidkii dhalay iyo wanaasi dadka ajmaciina dhammaantood akhrijaa xadiidka bukhaari muslimaa soo saareen xadiidkan iimaan ayuu ka anfinaa nabigu sala allahu calayh wasalam qof kasta oo aan nabiga ka jeclayn weladka uu dhalay iyo waalidkii dhalay iyo dadkoo dhan qofka waajib waxaa ku ah inuu jeclaado nabi muxamed sal اllahu calayh wasalam uuna ka jeclaado waladka asagu uu dhalay iyo waalidkii dhalay aabbaha iyo hooyada waa inaad nabiga ka jeceshahay sal اlahu calayh wasalam caruurtaad dhashay waa inaad nabiga ka jeceshahay sal اllahu calayh wasalam dadkoo dhan waa inaad nabiga ka jeceshahay qofkaan sidaas ahayna nabiga maba rumaynba sal اllahu calayh wasalam iimaankii waa laga anfiyey nebi muxamadaa ka anfiyey sal allahu calayh wasalam bal waxaa bukhaari saxiixiisa ku wariyey cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu inuu yidhi yaa rasuul allah la anta axabu ilaya min kulli shay shay kasta adaan kaa jecla shay kasta ilaa min nafsi nafta igu jirta marka laga reebo hooyaday aabbahay intaan dhalay inta ila dhalatay iyo ehelkaygo dhan adaan kaa jecelay naftayda marka laga reebo nabigu sal اlahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi waladii nafsi biyadii xataa akuna axaba ilayka min nafsika ilaah waxaan ku dhaaranaa nafsadaydu ay gacantiisa ku jirtee inaadan rumaynayn ilaa nafsadaada xataa adiga jeclaato hadda waa nafta ku jirta cumar markaasu wuxuu ihi fa inaka alaana axabu ilaya min nafsii haddaad naftayda xataa waa kaa jecela nabi wuxuu ihi alaana ya cumar markaanaad rumayda cumarow markaana iimaanka lagaa helay waajibka aha haddiina la anfiyo iimaanka oo la yidhaha qofkan saas yeelin muumin ma ahan qofkaas laba kamida aa ah lagu anfiya mar haddii iimaan la anfiyo aluliimaan in la anfina oo laleeyahay ilaahayba ma rumaysna waaba gaalba qofka asalka iimaanka in la anfinaba talabaadna kamaalkii waajibka ahaa in la anfina ilaa dhammaan waajibaadka tawxiidka ka sokeeya waa iimaankay ka mid yihiin waana muxaramaadka shirkiga ka sokeeyaana in laga tagaa iimaan ah ka tegidooda iimaan ah waana iimaan waajib marka mar haddaad aragto axaadiista iyo qur-aanko qof iimaanka ka anfina qofkaasu mar rumayn waxa la anfina waa labadaas mid ka mida ah. in la leeyahay asalka iimaanka lagama helin aslu iimaanba lagama helin oo ilaahayba ma rumayn oo waa gaal iyo inaan kaas la anfayna kamaalkii waajibkaha la anfina oo laleeyahay iimaankii waajibka ahaa ee qofka ka taga ciqaab uu mudanayey qofka la yimaadaana ammaan uu mudanayey lama imaan labaday mid iimaanka derajada saddexaad waa kamaalka mustaxabka kamaalka mustaxabka oo waa maxay sunnooyinka in la sameeyo waa iimaan karaahada in laga tagaana waa iimaan waana iimaan mustaxaba qofka ka tegay loo cadaabi laakiin iimaankiisi waxbaa ka dhima sharxana waa inin sheegaya hadalkaas wax ka mid ah isagoo ka soo naqliyey shaikhulislaam ibnu taymiya majmuucu lfataawa juska toddobaad safxada toban iyo shan safxa idin dhigima laakiin anaa idinkugu daray majmuucu lfataawa juska toddobaad safxada toban iyo shan uu ku yaalla hadalku laakiin waa oo wuxuu yidhi faman qaala ina almanfiyu walkamaalu qofka yidhaahda iimaanka la anfina waa kamaalkii kamaaluliimaana la anfina fain araada alkamaala alwaajiba hadduu ula jeedaa kamaalkii waajibka ahaa alladii yudamu taarikuhu ee qofka ka taga la dhaleeceeyo oo uu ilaahay agtiisa ka mudanayo ciqaab wa yucaradu lilcuquuba qofkaasna ciqaab faqad sadaqa rumuu sheegay owga kaas waa loo isticmaalaa nafyiga wain araada an almanfiya alkamaalu mustaxab kamaalkii mustaxabka ahaa aa la anfiyey haddii lula jeedana fahaadaa lam yaqac qadu fii kalaam illaahi tacaala wa rasuulihi weli kuma dhicin kalaamka alle iyo kalaamka rasuulka qof iimaan laga anfiyey oo loola jeeda kamaalkii mustaxabka ayaa ka maqan maba ku dhicin kumana jirto kalaam alle iyo kalaam rasuul qof iimaan laga anfiyey oo loola jeedo iimaanka laga anfinaya waa kii mustaxabka ahaa amaalkii mustaxabka aha ma jirto taas qur-aankii sunada lagama helo ee qur-aankii sunada iimaan haddii la anfiyo labadaasa mid loo jeeda in loo jeedo aslul iimaanaada ka maqan iyo in loola jeedo kamaalkii waajibka ayaa ka maqan labadaas mid wey marka qofka aan naftiisa iyo waalidkiisa iyo dadkoo dhan nabiga ka jeclayn ilaahay ma ma rumayn imaankaas inaad rumaydo in kalena adigu is-imtixaan waxaa lagu ogaa karaa in iimaankii lagaa helay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni haddii alla iyo rasuul aad jeceshahay jacayl dhab ah waa inaad amarkooda iyo nahyigooda ka hormaridaa naftaada iyo dadka kaleba qofka ilaah iyo rasuul iimaanka dhabtaa rumeeyey ee jecel haddii naftiisu wax jeceshahay si kasta u jeceshahay alla iyo rasuul hadday diidaan wuu ka hari maaa alla iyo rasuulu ka jecel yihin dadka kale hadday wax jecel yihiin aabbihiisaa wax jecel hooyadiisaa jecel maandhow samee eyleda towkiis iyo caadadaa jecel laakiin alla iyo rasuul waa diideen muuminka dhabtaa lagama dhaadhici karo mana yeelayo wuxuu leeya alla iyo maya hadda alla rasuula diiday ah. alli adiga ku abuurtay ama ay abuurtay kaasa diiday oon addoon u wada nahay oo inaan adeecnaa waajib nagu wada madhabkiisa iyo shiiqiisa iyo dariiqadiisa iyo xisbigiisu hadday wax jecel yihiin waxna amraan uuna ogaado alla iyo rasuule inay diideen waa ka hara maxaa yeele rasuul wax walba ka jeceli laakiin jacaylku mar haduusan ahayn jacayl ah allah waa jecelo afka keliya rasuulkana waa jecel sal اlahu alay wasalam wixii ilaah iyo rasuul amreen haddaan nafti rabin waa ka haram haddaan tolkiis rabin waa ka haram haddaan xisbigiisi ururkiisu jeclayn waa ka haram waa ka haram madhabkiisa haddaysan waafaqsanayn waa ka haram taas marka jacaylkii runtaa lagama heli waa been afka baarkiisa jacaylkiisa marka jacaylkaaga bal akrajahu xadiidka bukhaariiyo muslimna soo saareen walahumaa bukhaariiyo muslim waxaa u sugnaaday canhu can anas qaala anas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sal allahu calayh wasalam alaaun saddex sifo man qof kastoo kunna ay ahaadaan fiihi dhexdiisa wajada qofkaas wuxuu helay xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisii saddex sifo qofkii laga helaa iimaanka macaankiisiiyuu hela iimaanku macaanuu leey oo la dhadhansado oo soo dhadhama qofka iimaanka dhabtaahu galay cibaadada waa ku raaxaysta waana u soo dhadhantaa dhibaatadeeda ma dareemo culays kama dareemayo qofkaan iimaanku gelinna cibaadadu dhib ay ku tahay salaada markuu tukana waa naga rida afarta ragco u leeyahay dhib ay ku tahay ku raaxaysama sidaas darteeda munaafiqiinta iimaanka aan ahayn ilaah markuu ka waraan muxuu yidhi waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila salaada markay u istaagayaan ayagoo cagajiid ay u istaagaan oo aan naftu rabin oo ay culays ku tahy maxaa yaele qalbiga iimaan ugama jiro laakiin nabiga sala allahu calayh ee iimaanku qulubta degay arixna ya bilaal uu nabigu dhihi jiray sal allahu alay slam bilaalow noo raaxee adin aan raaxaysana adinka salaada ayuu ku raaxaysan jiray salaaday ku raaxaysan jireen marka iimaanku macaanuu leeyahay macaankiisa calaamadihiisa waxaa ka mid a inaad hesha inaad cibaadada ku raaxaysato salaada markaad tukayd aad ku faraxsanto qalbigaagu ku farxo adinkaad ku faraxdo cilmigaad ku faraxdo qur-aan ku faraxdo ku farxdo soonka ku farxdo sadaqada daacaadka aad samaynay aad ku farxdo ah. jihaadka aad ku farxdo min saxaabiya agaal waxau inta gadaal ka maray uu waran ka laba afley markaasuu yidhi wa rabbi lkacba waa liibaanay rabbiga kacbada ahuraad ku dhaartay dee ka laga laba afley markaasay farxad uga caddaata uu yidhi fuztu wa rabbi lkacba ah rabbiga kacbada abuurta ku dhaartay waa liibaan wixii aan haadin ayaan ku guulaysta oo shahaad ah ka war dhiilaa naca soo ma saas hadduusan iimaan qalbiga uga jiri laakiin isaga iimaana qalbiga uga jiri markaa cibaadaadka waa inuu qofku ku macaansado saasaa iimaanka lagu yaqaanaa inuu qofku dhadhamiyey alaaun saddex man qofkay ku naahadaan fii dhexdiisa wajada wuxuu helay xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisa saddexdii waa kuwaana marka an yakuuna allah allah waa inuu ahaado iyo wa rasuulu rasuulkiisu axabba kuwa la jacayl badan yahay ilayhi qofka intii kaa mimaa shayna laga jecel yahay siwahma ka soo haray labadooda an yakuuna allahu wa rasuuluhu allah iyo axaba kuwa la jacayl badan yahay ilayhi qofka agtiisa mimaa siwaahumaa wixii ka soo haray in laga jeceliy waa midda koobaad qofku waa inuu allah iyo rasuulkiisa waxa ka soo haray ka jeclaado jacaylkaasna calaamadiis waa soo sheegay oo inaad allah iyo rasuulkiisa ka jeceshay waxa ka soo haray waxay ku caddaanaydaa markay iskhilaafaan rabitaankaaga iyo sharcigu markaasay kala baxaydaa rabitaankaaga tuurtee sharciga raacdo alla iyo rasuulaad ka jeceshahay naftaada laakiin markay rabitaankaaga saad adigu rabtay naftaada iyo sharcigu iskhilaafaan haddaad rabitaankaaga raacdo sharcigii ka tagto ilaah iyo rasuul kama jeclid naftaada kama jeclid marka tan koobaad waa midaas taas labaad wa an yuxiba almar'a qofka waa inuu jeclaado laa yuxibu xaaluusan jeclaanayn ilaa lilaahi allah dartiis maahan qofka iimaanku qalbigiisa degay waxaa lagu yaqaan dadka kuma jeclaado qabiil kuma jeclaado urur iyo xisbi kuma jeclaado waxbay isiiye qofkaanu laakiin muxuu ku jeclaadaa qofkaanu alluu jeceli khalaas qof kasta carab iyo cajabi midabkuu rabo halahaado qof kastoo ilaahay jecel muuminku waa jeceli waana inaad jeclaato ah, qofkaan adiga wax kuma siin qaraabanima waxaa dhacdays amaha kala dhaxay ama yay kala dhaxay waxaa dhacdaba inaadna isku xisbi iyo koox iyo urur inima jamcin shaksi muslimaad keliya waxaad aragtay tawxiidka iyo sunnada siduu ugu dadaalay daacada ilaahay siduu ugu dadaalay shirkiga iyo kufriga iyo macaasida bidcada siduu uga fogaanay khalaas waa inaad jeclaata hadaad ilahay iyo adoo wax adduunyood ka rajaynayda aysan jirin waa ina qalbigaaga jacayl u dego ah. qofkan waa inaad nabcaato asagoo naftaada iyo maalkaaga wax u yeelay aan la maxaa dhacay xumaanta ilaahay iyo rasuulkiisuu ka fogaay ah. shirkigaad ku taqaan bidcadaad ku taqaan fisqiga macaasidaad ku taqaan intaasaad ku necabta maxaa caddaatay marka inaad tahay jundun min jundillah ciidan ciidamada ilahay ka mida cabdu min cibaad illaah adoon addoommada ilaahay ka mida oo ilaah wuxuu jecel yahayna jecel wuxuu necab yahayna necab taasaa caddaanayda markaas inaad dhab addoon ilahay u tahay ilaa addoon ilaahay haddaa tahay miyay dhici karta wixii alla neebcaa inaad jeclaato maya saas darteeday muminiintoo dhan waajib ku tahay meelay joogaanba gaalada inay nabcaadaan ila ilaahay ku kufriyeen waa cadowgii ilaahay munaafiqiinta inay dadka muslimiintaahe faasiqiintaa iyo dadka muslimiintaahe ahlubidacah ayaga gaalada lamid maaha la mid inta ay sharciga ku khilaafeena lagu nibcaana maadaama ay muslimiin yihiin muslimnimada waa lagu jeclaana saas darteeda ahlusunna waljamaaca waxay qabaan alwalaa walbalaa saddex wey qof wuxuu xaq kuugu leeyahay walaa dhamaystiran weluhu waa jacayl iyo gargaar weel dhammaystiran aquugu leey waa maxay waa muuminka khaaliska ah ee daa'ic ah ilahay adeeca jacayl iyo nusra dhammaystiranuu kugu leey qofna wuxuu kugu leeyahay balaa dhammaystiran oo waa maxay albuqdu waalcadaawo nacayb iyo cadaawo dhammaystiran waa gaalka qofna wele iyo balaa laysugu dara muslimka faasiqa muslimka bidciga ah inta uu bidciga ka yahay sharciga ku khilaafay intuu faasi ka yahay waa nibcanin hayl alla neceb maadaama uu muslim yahayna gaalkula mid maaha islaamnimadaasad ku jeclaanaho gaalkii waa kaaga sokeeya oo nacaybka aad nacayb tahay ma gaarsiisna gaalnimadii tii la nibca saas waxay ka surtaabi kartaa qof ilaah u go-an oon wax kala ilaashan ila ilaahay maani iyo rasuulkiisa iyo diinkiisa taas ay ka suurtooda calaamadaas marka waa calaamada labaad tan saddexaad waan yakraha waa inuu nabcaado an yacuuda inuu ku laabto fi lkufri gaalnimo bacda an anqadahu llah ah. dad badan ayagoo jacaylkooda nacaylkooda waa adduunyada qofkii wax siiyay jecelkiin wax u diidana waa nicibi bal qaaraa la jahray oo yidhahdeen gaal anu xanuun xooga hayay u nacana ah. fiiri qofka muuminkaa gaalka wuxuu nibcaana allnu ku kufiy ma wax ka weynaa jira allihii abuuray adiga ku abuurtuu ku kufriy oo cadow la yid laakiin fiiri qofkan iimaanan qalbigiisa ka buuxin iimaankiisiyaa baaba'ay ama waa daciif markaas uu leeyahay ani gaalka ma naciuley muxuu iga helay u nibcaana u leey bal fiiri inuu ilaahay ku kufriyey adiga ku abuurtay wax layn uma uu arko asagu bal fiiri qofkaas meeshu joogo aniga qofkii idhibaan u necebhayu leey kii idheefiyana waa jecela nabad intaas wey waa cabdu dinaar marka waa addoon adduunyo ee addoon ilaahi maankaas cabdullaahi maaha sidaas darteeda fiiri shaarixa wuxuu idiin soo naqlina a'immadii salafkan mid ka mid ah ee la yidhaha yaxya ibnu mucaad oo yidhi fiiri xaqiiqatu lxubbi fi illaah anlaa yasiida bilbiri walaa yanqusa biljafaa al fiiriya qofka iimaankiisu halkaas gaari karo waxay idhahdeen ilaahay dartiisa wax loo jeclaada xaqiiqay leedahay xaqiiqadeeda maxaa lagu yaqaan waxaa lagu yaqaan wax siin wax lagu siiyo ku siyaadime qofkan jacaylkaa jecleed waxbuu ku siiyey ku siyaadime ma ku siyaadin hadduu ku gooyo kugu adadkaadana ku nicmayd hayl awalba adiga naftaada umaadan jeclaan ee waxaad u jeclaatay inuu ilaahay jeceliy xaqiiqada dhabta ee ilaahay dartiis wax loo jeclaado calaamadeedu waa taas xaqiiqadeedu waa taasa qofkaan inuu wax ku siiyey ku jeclaamay adduunko dhan kugu shugo kugu siyaadi maa jecay awalaad jecleed ilahay dartiisa u jecle hadduu ku gooyana ku nodcaamay haba macnaa kulama horta ilaahay ma jecel qofku ma ku xirany khalaas waa jeclaan isagoo i gooyo hadduu waa taas xaqiiqada dhabta alxubu fi اllaah wاlbugdu fi اllaah waa midaas midaas weeyaan wa an yakraha qofku waa inuu nabcaado an yacuuda inuu ku laabto fi lkufri gaalnimada bacda an anqadahu llahu ilaahay markuu ka badbaadiye ka gadaal minuu kufriga calaamada saddexaad qofka xalaawatu iimaan sifada saddexaad wey sifada saddexaad ee qofku ku heli karo iimaanka macaankiisa wuxuu yahay in gaalnimo uu ku dhaco iyo in asagoo nool dab lagu rido waa inay isku mid u noqoto maxaa l gaalnimo ku dhacdo naar waad ku dhici soo maa daad ku dhimato saas darteeda gaalnimada siduu u necab yahay waa inay gaadsiisan sida u necab yahay asagoo nool dab lagu rido saasoo kale waa inuu gaalnimada u nimcaado waan yakraha waa inuu nabcaado an yacuuda inuu ku noqdo fi lkufri gaalnimada bacda id الله allah allah markuu ka badbaadiyey ka gadaal minhu kufrigaas kamaa yakrahu siduu u necab yahay an yuqdafa in lagu tuuro fi naari dabka wa fii riwaayati waxaa ku sugan laa yajidu helimaa axadun qof xalaawat wuxuu ahaa laa yajidu axadun xalaawata aliimaani xataa yuxiba almar'a laa yuxibu ila lilah waxataa an yuqdafa fi nnaari axabu ilayhi min an yarjica ila alkufri bacda id anqadahu allahu minhu waxataa yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mimaa siwaahuma buhaari aana saxiixiisa ku wariyey riwaayadaas bukhaari aa saxiixiisa ku wariyey wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal cabdillahi ibni cabaas wuxuu yidhi man axaba qofkii jeclaada filah ilahay dartiis fiida bimacnaa sababiya dakhalat imraatun annaara fii hiratin tiyay lamidta fii hiratin ay fa bisababi hiratin taasay lamidta man axaba qofkii jeclaada filah ilaahay dartiis wey fiidaa sababiya wa abqada waxu nibcaada filah ilaahay dartiis wa waalaa dadka u xidhiiriya filah ilaahay dartiis wacaada dadka ula allaytama u nabcaada filah ilaahay dartiis fa inamaa wax kale maahan tunaalu waa la gaaraa walaayatllahi wowda waa la kordhiga walaayatullah sharxana waa idin dabdina maxaa meesha mas-uuliyad laga hadli ma ee nusro iyo maxaba laga hadla wilaaya haddii la kasriyo waa mas-uuliyadda iyo maamulka walaaya bifatxina waa nusrada iyo maxabada ilaahay jacaylkiisa iyo inuu weli kaa dhigto waxaa lagu gaaraa bidaalika arrinkaas ah, in ilaahay weli kaa dhigto oo weli ilaahay aad noqoto taasaa lagu gaaraa qofka aad jeclaanayn inaad ku jeclaato alluu jeceli ilaahay buu caabudaa ku xidhan oo adeeca qofkaad nibcaanaydana aad ku nibcaato rabbiyuu caasi saasaa lagu gaaraa ilaahay inaad weli walan yajida cabdun addoon heli maa bacmal iimaani iimaanka dhadhankiisa wain kaurad haba badato salaatu salaadiisa wa sawmu sawmkiisa xataa yakuuna kadalika ilaahu sidaas noqdo iimaanka dhadhankiisa arki ma iimaanka dhadhankiisa arki ma walan yajida heli maa cabdun addoon bacmal iimaani iimaanka dhadhankiisa wain kaurat salaatu salaadiisu haba badato wa sawmu sawmkiisu haba bato xataa yakuuna kadalika ilaa uu saas noqdo oo qofkuu jeclaana ilaahay dartiis u jeclaado qofku nabcaana ilahay dartiis u nabcaado qofku ma gaarayo darajadaas ilaa uu noocaas noqdo wuxuu yidhi cabdullaahi bni cabbaas waqad dadka iswalaashigooda ay iswalaashanayaan mucdamkeeda iyo badankeedu wuxuu noqday calaa amri dunya arinka adduunye qof walbaa qofku wax siiyuu maanta jeclaada hadduu noqdo ha noqdo qofka kan ugu faajisan hadduu raba ha noqdo dadka kan ugu faajirsan kii wax siiyuu jeceli oo buunbuunina wuxuuna neceb yahay kuu wax ka waayo hadduu raba ha noqdo awliyada ilaahay kuwa ugu waaweyn mid ka mida ah. ah, saasay maanta dadkii noqdeen hadda cabdullahi ibn cabaasa waqtigiisii sheega waqtigiisii wuxuu yii wadaalika arrinka adduunyaduna laa yujdiyu faa'iidayna calaa ahli ehelkiisa shay-an waxba adduunyo laysku jeclaado wax ay u faaidaynaydo ehelkiisa lama arko wax ay u faa'idaynayda lama arko rawaahu ibnu jariir ayaa wariyey ibnu jariir tafsiirkuu ku wariyey afartan isagoo taam ah ibnu mubaarakna zuhdiguu ku wariyey sanadkana waxaa ku jira layth ibnu abi sulaym oo culummo badanu ay daciifiyeen sidoo kaleto waxaa laga wariyey afarkan mid la mid ah cabdilaahi bni cumar dabaraani ayaa mucjamulkabiirka ku wariyey jalladka labiyo tobnaad afar boqol toban iyo toddobo abu nucayn fi xilyat lowliyaa juska koowaad saddex boqol toban iyo labo min ariiqi sufyaan ifawri can ley can mujaahid asagana ley ibn abi sulaymaa ku jira ka sanadka dacfi ayaa uga jira laakiin axaadiis saxiixa oo macnahaas sheegayda ayaa jirta oo ka mid yahay xadiidka uu sharaxayni kugu soo arooriyey min xadiii abi umaama ee abu dawuud uu wariyey man qofka ilaahay dartiis u jeclaada qofku jeclaana wa abqada lilaah ilaahay dartiis u nabcaada qofku nabcaana wa acdaa lilaah ilaahay dartiis u bixiya markuu wax bixina meeshaan waa meel alla jecel yahay markaasuu maalkiisu ku bixina wa manaca lilaah ilaahay dartiis u diida markuu diiday meeshaan alla nicm in wax lagu bixiyo ah, xuskii awoowo alla gaara layi waaa la yidhi waxaa la gaaray siyaaradii biyomaalow aa la gaaray lixda neefaa la rabaa geela in la qalo maandhow ku soo bax kaasuu yidhi ilaahay caradiisa shaqaysan ma waa diid waa kaasa qofka iimaan meesha aan manaasibka u ahayn waa diido waa inuu diido meesha manaasibka u ahna waa ku bixiyo hooyadiisu u sadaqayna laakiin sidee masjid u dhisa dugsi qur u dhisa raashinkii unta gabo asagoo ciirinoo fuqarada iyo qaxootiga masaakiinta siina dadka oomanoo biyo la-aantu hayduu gooyadaha u dhaamina aabbihiis u sadaqayna hooyadiisu u sadaqayna awowdiis iyo ayadiis u sadaqayna sadaqadii lama diidana ee dalaalka iyo la diiday taasaa la diiday markii masaa'ilkii iyo xujadii loo waayey shubho wax shubhaa oo dadkii lagu shaki geli karaa markii la waayey xaqiina caddaaday waxaa la yidhi culummadii hore waxay dhihi jireen maa tazandaqa man tazandaqa ilaa biljahli zindiiq ma noqon qof noqday ilaa jahli maahane annaguna maanta waxaan leenahay ay yidhaahdeen maa tawahaba man tawahaba wahaabi ma noqon qofka wahaabi noqday ilaa bilbukli baqiiltinimo wey yidha geeraas aan qalayno ayaysan bixin karin ay yidhahdeen ka war xoolaha iyo sadaqaday diidan yihiin intaas wuxuu rabaa aayaad iyo xadiis inuga hortago sheekadaas asagu isku rakibay war ilaahay ka cabso war rabbi ka ba keligaa ah qafrigu dhiga keligaa ah qafrigu dhiga soo ma ogi sheekadaas miyaad rabta inaad aayaad iyo xadiis uga hortago war sadaqada ma diiday urur la yidhahdo wahaabyana ma nihi muslimiinaana ahlu sunna waljamaacana la yidhahdo ahlulxadiiaana la yidhahdo ahlulana la yidhaahda soo ma jeedi ma nihin urur iyo koox iyo xisbi samaysanba maba nihinba muslimiinana qof kastoo muslima waa noo walaal waxaan diidaynaa wixii alla iyo rasuul diideen waxaan amraynaa wixii alla iyo rasuul amreen been abuurkuna waa calaamad shaydaan ee ilahay halaga bo man axaba lilah waabqada lilah waacda lilah wamanaca lilah faqad istakmala aliimaana qofkaasa iimaankay dhammaystirtay xadiiskana saxiix xaafidu dahabi mucjamu shuyuuqi juska labaad ayuu ku saxiixiyey safxada saddex boqol afartan iyo toddoba wqaala bnu cabaas cabdulahi bn cabaas wuxuu yidhi fii qowlihi tacaala wataqadacat bihim اlsbaab wataqaacad markay ka gogo'do bihim ay canhum ayaga xaggooda alasbaabu asbaabtu markay ka go'do waxay aayaddu ka hadlaysay adduunka markii la joogay dadkii baatilka isku raacsanaa inay kala berig noqon doonaan marka aakhiro la tago id tabara'a aladiina tubicuu min aladiina tabacuu qoladii la raacay min aladiina tabacuu dadkii raacay baatilka ku raacay markay aakhiro beri ka noqdaan oo yidhahdaan beri baan inkana shaqana isuma lihin wa ra'aw lcadaab cadaabkiina ay arkaan wa taqadacat bihim lasbaab asbaabtiina ay kaa go'do asbaabta waxaa loola jeedaa waa maxay qaala almawadda jacaylki wey jacaylka ay isjeclaayeen qoladii baailka lagula socday iyo qoladii kula socotay waa dhammaan aakira markii la tago kii lala socday ee baailka lagu adeecsanaa waxa weya waa beryu ka noqon kii raacsanaa kii kalena beryu ka noqon alakhilaau yowmaydin bacdhum libacdin caduwun ila lmuttaqiin ilaa wuxuu leeyahay saaxiibada gabalkood gabalka kale cadow ay u noqonayaan maalinta qiyaamaha ilaa mutaiinta maahane mutaiinta jacaylkooda waa daaim noqona maaa marka horu lilaahi aha wanaagiisiyaaba la gaari waaba loo dhawaaqi ayna almutaxaabuuna bijalaali rabulcaalamiin ha u dhawaaqi aawa dadka aniga weynankayga isku jeclaadeen markaasaa la karaamayna manaabir a lagu farisina oo nuurka marka jacaylkay isjeclaayeen waa siyaadi ilaa ilahay dartiisu ahaaye laakiin baailkii laysku jeclaa waa gogo wataqaacat bihim asbaab alasbaab almaxaba fiihi filbaabi baabka masaa'ilu masalooyinaa ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa tafsiiru aayat lbaqara aayadda suuratulbaqara ku jirta tafsiirkeeda weeye wa min annaasi man yattakidu min duuni illaahi andaada waa soo marnay ahaaniyatu masalada labaydaa tafsiiru aayati bara aayaddii suuratulbaraa ku jirtay tafsiirkeeda weeye qul in kaana aabba'ukum wey ahaaliatu mas'alada saddexaydaa wujuubu taqdiimi maxabbatihi nabiga jacaylkiisa sala allahu calayh wasalam in la hormariyo inay waajib tahay wey calaa nafsi nafta jacaylkeedaa laga hormarinaa walahli ehelkaa laga hormarinaa walmaali maalkana waa laga hormarinaa jacaylka nabiga la jeclaana sal اlahu alيh waslm waxaa laga hormarinaa jacaylka nafta maalka iyo eelka ta nabiga la hormarina ayadaa horayda araabicatu masalada afrayda ana nafy اiimaan iimaanka anfintiisa laa yadulu ma tuso cala alkhuruuji inuu qofku ka baxay min alislaam macnaha mar kasta iimaanka marka la anfiyo marna asalkiisaa la anfina marna kamaalkii waajibka ayaa la anfina oo waxaa la leeya kamaalkii waajibkaa qofkaasu lama iman laakiin asalkii wuu haystaa marka iimaanka qofka hadii muumin ma aha laydhaha macnaheeda mar walba loolama jeedo waa gaal loolama jeedo ma loola jeedo alkhaamisatu mas'alada shanayda ana liliimaani iimaanka xalaawatan macaana u sugnaaday iimaanku macaanu leey qad yajiduhaa inuu macaankaas helaa la arkaa alinsaanu insaanku qofku inuu dhadhansadaa la arkaa oo cibaadada ku raaxaysto ku macaansado waqad laa yajidu inuusan helinna waa la arkaa ka qofkii saddexdii sifa yeeshaa helay asaadisatu mas'alada lixayda acmaalu lqalbi wa acmaasha qalbiga allatii acmaasha laa tunaalu aan la gaarayn walaayatullah ilaahay inuu weli kaa dhigto ilaa bihaa afartaas maahane ilaa bihaa afartaas maahane man axaba fi اllaah waabqada fi اllaah wawaalaa fi اllaah wacaada fi llaahi daw cabdullahi bn cabaas wey kelmad walaa yajidu axadun qofna heli maya dacma aliimaani iimaanka dhadhankiisa ilaa bihaa afartaas maahane afartaas marka laga helo a iimaanku u dhadhamaa qofka asaabicatu masalada toddobaydaa fahmu saxaabiy waa saxaabiga fahmkiisa lilwaaqici waaqica u fahamsanaa xaqiiqada ummadda iyo dhaqanka iyo waxaa jira ayuu fahamsanaa cabdullahi bni cabaas maxaa yeeley wuxuu ihi waqad saarat caamatu mu'aqaati naasi calaa amri dunya wadalika laa yujdi calaa ahlihi shaya ka waaqica ummadda wuu fahamsanaa dhammaanna culammada muslimiinta waqtigooda waaqica dadka iyaga u ogaal waaqica ah. laakiin dadka juhalada ah ee culummada dura waxay yidhahdaan culummadu waaqica ma fahamsana ah. ujeeddada maxay rabaan waxay rabaan inay axkaamtii shareecada ka fakadaan oo ka fallaagoobaan marka markii la yidhaahdo war arrintan culummadii ahlufadwada ahayd sidaanay ka yidhaahdeen wuxuu leeyahay culummadaas waaqica ma fahmaayaan ah. waaqica inta xukunku ku xihan yahay manaadka xukunku cilada uu ku xihan yahay waa ka fahmaya ah, waxay dheeraada aysan ka fahmayn way dhacdo laakiin inta xukunku ku xihan yahy waa ka fahmaya mana dhici karto ayagoo culummadii rabbaaniyiinta ah ayagoon manaadka fahmayn inay xukunka iska sheegaan ah, maba dhici kartaba laakiin dad doonaya inay axkaamta sharcada ka fallaagoobaan oy hawadooda diintii ka dhigaan ah, waxay leeyihiin culummadu waaqica ma fahmayaan waaqica saas darteeda xukunka ay soo saareen yeeli mayno aha taasaa ku xirta asaabicatu masalada toddobayda fahmu saxaabiy waa saxaabiga fahamkiisa lilwaaqica waaqica uu fahmaayey ancaamata muaqaati iswalaashiga badankiisa calaa amri dunya ayuu ahaaday ahaminatu masalada sideedayda tafsiiru aaya waa aayadii tafsiirkeeda ilaa uu yidhi wataqaacad waxaa ka gogo'day bihim ay canhum xaggooda alasbaabu sababi isku xidhaayey waan soo ogaanaa tafsiirkeedu macnaheedu wuxuu ahaa jacaylkii maxabadiya go'day maxabada go'ayda waa midaan ilaah dartiis ahayn alakhilaau yowmaidin bacdum libacdin caduwun ila almuttaqiin ataasicatu mas'alada sagaalaydaa anna min almushrikiina mushrikiinta ayuu ka mid ahaaday man gabal yuxibullaah allah jecel xuban jacayl shadiidan adag mushrikiinta waxaa ku jiray quwo allahna jecel sanamyaalkoodana jecel oo jacaylkii qaybiyey laakiin maadaama ay jacaylkii qaybiyeen wax ay u tarayda male wax ay u taraydo male wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illaahi wey aayaddaas wey alcaashiratu masalada tobnayda ah. alwaciidu waa goodiga ku calaa man qofkii kaanad ay ahaatay aamaaniyatu sideedda cindow agtiisa xaalay ahaatay axaba mid la jacayl badan yahay ilayhi qofka intii ka ah loo jacayl badan yahay min diinihi diinkiisa laga jecel yahay allah iyo rasuulkiisa jeedka saddexdiiu diintii ka dhig marka goodiga ku soo arooray goodiga ku soo arooray alxaadiyata cashar masalada koob anna man itakada qofkii samaysta middan mid ilaahay lala mid dhigo oo ilaahay lala simo midkood tusaawii ay la siman tahay maxabatu jacaylkiisu maxabat allah allah jacaylkiisa fa huwa itikaadkaas samaysigaasu ashirku waa shirkigii alakbaru weynanka badnaa waa shirkigii weynanka badnaa wey qofka samaysta shay jacaylkiisa uu la siman yahay jacaylkii allah waa shirkigii weynanka badnaa baabu qowli llaahi tacaala haadaa midkaanu baabu qowlillaah allah qownkiisa baabkii ka hadlaayo weeye tacaala allah waa sarreeyaaho ilaah uu yidhi subxaana innamaa wax kale ma ahaan daalikum kaas ashaydaanu waa yukawifu e yukawifukum mafcuul awalkiiyo la xadfo idinku idin cabsi gelina awliyaahu awliyadiisuna idinku cabsi gelina wuxuu rabaa awliyadiisa inaad ka baqdaan falaa takhaafuun awliyada shaydaan ha ka baqinina wakhaafuun iga baqa in kuntum muminiina haddaad rabtaan iimaan dad iimaan doonaya baabu qowlilaah haadaa midkaanu baabu qowlilahi waa allah qowlkiisa baabkii ka laahi tacaala allah wuu sarreeyaah ila wuxuu ihi subxaana inamaa daalikum aayaddan waxay ka hadlayday dagaalkii uxud markuu dhacay toddobaatan saxaabina la dilay abu sufyaanoo ciidanka gaalada markaas hogaaminayay waa intuusan soo islaamin waa tegey nabiga sal اlahu calayh wasalam iyo saxaabadiisuna waa raacdaysteen abu sufyaan wuxuu is yidhi hadda toddobaatana waa disha xoogaa wax guul u egaad wadataa ee haddii mar kale la islaamaa lagaa daadsadaa oo guusha lagaa ritaa marka wuxuu jeclaystay laba shay inay iskugu damaan horta inaan dagaal dambe dhicin maanta oon dib laysku helin tan labaadna inuusa isagu cararin ee ay laga haro Ah, oo yidha hadda waa ku raadinayo walle waxaan kula maagana ah, walle waxaan inuu yidhaahdo oo asagu ninka cararay uusan noqon ninuu soo diray markaasuu yidhi u tegtid maxamed iyo saxaabadiisa waxaad ku tiraa shalay dagaalku waxba maahayn ee maanta waxa laydin la maagan yaha ka daran ciidankii hore wax ka daranaa la keen oo ka badan gaalana meelay joogta way soo bahaysatay war carara markaasa ilahay aayaddan soo deji oo ilaah yidhi kaas waa shaydaan midkaas dhahaya gaalada ka carara waa shaydaan wuxuu idin ku cabsi gelina idinku ruuxina awliyadiis marka shaydaan yaa weli u ah gaalada ah, gaaladu idinku cabsi gelina waa awliyadiisi wuxuu ihi inamaa wax kale maaha daaliku midka idin dhaha carara oo ka baqa gaalada ashaydaanu waa shaydaan yukhawifu oo yukhawifukum wuxuu idinku cabsi gelinaa awliyaahu awliyadiisa falaa takhaafuuhum gaalada ha ka baqinina wakhaafuuni aniga iga baqayn kuntum haddaad tihin muminiina muminiin haddaad tihin gaala ha ka baqinina ee aniga iga baqa saasuu rabulcaalamiin leey cabsida marka waa saddex nooc mid waa mubaax oo waa bannaanta midna waa xaaraan gaalnimona ma aha midna waa gaalnimo iyo shirki midda cabsi oo abiici ah maxaa loola jeeda alkhawfu abiici qofkan cadow ayuu arkaa cadowgiina asbaab uu iskaga celiyo ma heli karo gaal ama qof mujrim oon alle ka baqay oo hub haysta aa ku soo baxay oo isaga raadina qof mujrim oon ilaahay ka baqaynoo aalim isaguna wuxuu iskaga celiyo ma haysto qaq wuu ka nacay waa khawfu abiici wax dembiyana mala qaara yidhahdeen kaas haddii lagaa helo laftirkeeda ilahay maadan tala saaran ah, waa beentaas nabiyaalkaa baqi jiray taasoo kale waa nabiyaalka allah subxaanahu wa tacaala nabi muuse muxuu yidhi fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab nabi muuse magaaladii waa ka baxay isagoo baqay waxaan kale taas way ka jawaabaynaa waxaan leenahay yidhahdeen markaas ilaa uu sheegaya nabi muuse nabiba maahayn ah, waa intaa saasuu yidhahda waxaa la yidhi aayad kalaa laydin hayaa markii nabi laga dhigay oo rasuul laga dhigay kadib uu baqay aa laydin hayaa oo markii la yidhi nabiya lagaa dhigay rasuulaa tahay soco adigiyo xaaruun israaca laba nabiyaa tihiin u taga fircoon wuxuu yidhi nabi muuse nabi muuse wuxuu yidhi qaala rabbi inii ilaahay hadda ka horan qof ka dilayo mid gaalahoo fircooni yahaan dilay oo reer qibdi ah waa ka baqa uu yidhi nabigus fa akhaafu an yaqtulu inay dilaan ka baqaad de waa nabi rasuul ah markaas nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam malaa'igtii ilaah u soo diray qowmuluud inay halaagto markay u timid wiila dhallinyaraha wejiyaal qurxoon inta isku suureeyeen oo u banu aadan mooday oo uu diliga u qalay kadibna usoo foorneeyey ee u keenay gacantii la aadi diiday markii cuntadaada cuni diida waa wax laga boo markii cuntadaada cuni diiday waa wax laga boqo ila wuxuu yidhi subxaana falamaa ra'aa aydiyahu laa tasilu ilayh nakirahu wa awjasa minhum khiifa markuu arkay inaan gacmahoodiiba cuntadii gaaray waa inkiray cabsi ayuuna dareen cabsi waa nabi ibraahim oo ululcasmigii ka mid ah oo afdalu rusul ka mid ah rususha kuwii fadl badna marka qofka cadow hadduu arko asbaab iskaga celiyana uusan haysan ama bahalo ah meel cidlaa isagoo jooga libax ku soo booda qaq uu yidhi waa nax waa khawfu dabiici dembina maaha khawfka labaad wuxuu yahay qofkii banu aadam uu ka baqay mana gaadsiisna xaaladdu ikraah qasab iyo ikraah ma gaadsiisna waa ka baqay markaasuu wixii alla ku waajibiyey uu ka tegey ee sharshira ka socda wax meesha ku shirayaana waa gaalo ama waa dad faasiqiin oon ayagu salaadii tukayn shirkii uu ka soo qayb galo salaadiia la gaaray wax tukaya lama arka halkaas fiiriyaan lagula yaabine hadde lama dhihina daydna tukan karti cid kale lama arko isagaa balaaya wadnaha tirta iimaankaa daciif ku ah salaadiiba saas uga tag taasu waa khawf laakiin cabsidaasu xaaraan wey laakiin gaalnimadii ma gaarsiiso hadhow inta inta dhuuntay luq ku tukan maan salaaddii uga tegay iyaga salaaddii la baqaa inta dhuuntay uu meel luuqa meeshaana kusoo tukan hadhow mar dambe oo shirkii la joojiye laakiin intii shirku socda waa ka baa meeluu yimid lagu cunaayo matab iyo xoolo quburaad tolkiyaa ku shiraya markaasuu yidhi intaas hortooda inaad ka dhigi kartaa lama cuno ta fiiriye dhinacyada kaasuu gacanta iska taag isagoo wadnuhu garaacayo rama naaru ka cuntaa ma intaaba tolkaada laga hor imaan karaa isku wadaan wadnihiina waa garaaca isle wii ama bele ka timan aakiro intaana waa ku dhiiro waaye waa hade xaaraan wey cabsidaas laakiin gaalnimo lama gaarsiisn kawfkaas soma jeed kawfka saddexaad waa alkhawfu sir kawfu sir waa khawfu siri khawfu siri maxaa la yidhaha khawfu siri waxaa la yidhaahdaa khawfun bila asbaab asbaab daahira oo muuqatood isleeda cadowgu waxbuu kugu yeelaa ma jirto laakiin macnawi ahaanaad uga baqi adiga hadda ilahay markaad ka baqaydo hub halkan taagana ilaahay kugu dhifanaad ujeedda ma laakiin xaad aaminsanta koonka dhanuu maamulkiisa leey daqiiqadbuu doon wuxuu doono kugu samayn kara waa wax adiga kaa qarsoon laakiin aad og tahay ood aaminsantahay wax alla wuxuu doono kugu samayn kara soo ma in aan marka asbaab haysan haddaad ka baqdo weli hele waxaas leedaha haddaadan xuskiisa bixin abaaru kugu sallida colaadu kugu sarrida maalka xaggiisaa lagaa geli caruurtaa lagaa geli ubadka lagaa geli caafimaadka lagaa geli waxadda awooda oo weli odagaan dhintay ama shiiqaan dhintay ama weligaan dhintay hadda asbaabu la soo taaganyaan ma jirto meelu hub iyo ciidanku hays cid ogma jirta lafiisii aboorkan haddana waa ka baqin waa midkaas midka cibaadada ah oo gaalnimada ah aan wax asbaabhay haysata aysan kuu muuqan rabbulcaalamiin aan ahayn inaad ka baqdo istiraahdo meel kaluu kaa geli midaas midda la diiday midaas way midda la diiday oo laleeyahay warkat waa shirki allah subxaana wa tacala aclam sal اllah ala